بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى بعد والحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون حكم للمتن رأوا واقبله إن أطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد واستشكل الحسن مع الصحة في matnin fain lafdan yurid faqulsifii bihi daciifa ow yurid maa yakhtalif sanaduhu fakayfa in fardan wusif waliabilfatxi fi liqtiraaxi ina infiraada alxusni dusdilaaxi wain yakun saxa falaysa yaltabis kulu saxiixin xasanu laa yancakis wa awraduu maa saxa min afraadi xaydu ishtaradnaa gayra maa isnaadi waxaan kusoo dhex jirnay alfiyatii ciraaq waxaan kusoo dhex jirnay baabkii labaad ama noocii labaad oo xasanka ayaan kusoo dhex jirnay qaybo badanaan kasoo hadalnay hadda waxaan soo gaarnay qowlu naadim walxukmu xukmin la xukmiyo lilisnaadi isnaadka loo xukmiyo bisixati saxiixnimo ow bilxusni ama xasnimo loo xukmiyo duuna alxukmi xugun inuu maaragtay ka duwan yahay ma garat lilmatni matniga in sixa ama xusn loo xukmiyo inuu ka duwan yahay ra-ow ay arkeen beytka macnihiisa waxaa weeye haddii la yidhaahdo haadaa hada alxadiid isnaaduhu saxiix oo isnaaduhu xasan way ka hooseysaa in la yihaahdo hada xadiidun saxiix ow xadiidun xasan sababta waxaa weeyaan shuruudda sixada waxaa ka mid ahayd markii itisaalu sanad la helo oo maaragtay cadaaladii iyo labdigii raawigana la helo laba shardi oo kale ku jirto ah cadamu shuhuud wa cadam ilcilla marka waxaa dhici karta xadiidkii sanadkiis inuu ansaxo itisaalu sanad laga helo ruwaaddiina ay cadaalad ay ku sifoobaan iyo labdi laakiin inuu ama shuduud uu ku jiro oo ninka isagoo hiqa ah oo caadil ah sanadkiina xiriiro inuu khilaafay man huwa owlaa min amase cillo qaadixa ay ku jirto ayaa marka dhici karta marka saxiixulisnaad haddii la yihaahdo ama xasanulisnaad way ka hooseysaa in la yihaahdo xadiiskani waa xasan ama waa saxiix in la yihaahdo way ka hooseysaa sababto waxay dhahdeen sixatu sanad iyo xadiidku inuu ansaxo ama xusnu sanad iyo xadiidka inuu xasan noqdo talaasum inay kala qasan maaha waa dhici kartaa sanadkii haddii uu ansaxo in cilana la waayo shuudna la waayo oo markaa xadiidka uu saxiix noqdo waxaa kaloo dhici karta in sanadkii uu saxiix noqdo ama xasan noqdo ee xadiidka uu saxiix noqon waayo shuudna uu noqon waayo sidoo kale haddii la yidhahdo xadiis daciifu sanad daciifu lisnaad la yidhaahdo kama dhalanayso inuu daciif yahay waxaa dhici karta dhinac kale inuu kasoo arooray oo markaas jaabir uu leeyaho xadiiskaas markaas sixa gaarsiinaysa ama xusniba gaarsiinaysa axaadiis wada saxiixa waxaad arkaysaa duruq daciifa kusoo aroortay marka xadiidkii markii dhinacaas laga eego ruwaadda daciifka ah waa sanadkaas waa daciifa lagu leeyahy laakiin sida inuu bukhaari ku yaa dhici karta bukhaari marka sanad kale oo markaas saxiixa uu ku wariya ayaa dhici karta walxukmu xugun ma garat lilisnaadi isnaadka loo xukmiyo bisixati sixanimo loo xukmiyo ama bilxusni ra-ow waxay arkeen duuna alxukmi xugm inay ka hooseyso lilmatni matniga xadiidka in sixo ama xusn loo xukumo inay ka hooseyso markaasuu yidhi waqbalhu in adlaqahu man yuctamad walam yucaqibhu bidacfin yuntaqad waqbalhu iska aqbal oo xadiidkii hadduu yidhaahdo la yidhaahdo waa saxiixulisnaad ama waa xasanulisnaad laakiin waa goorba in atlaqo hadduu idlaaqo man yuctamad qof lagu kalsoon yahay hadalkiisa oo waa maxay saxiixulisnaad markuu yihahdo ama xasanulisnaad inuu uga jeedo macnaa xadiidkuna inuu saxiix yahay walam yucaqibhu ousan la cirbinin ma garatay bidacfin laxiifnimo oo yuntaqadu lagu naqdinaayo marna waxaa dhici karta in la yihaahdo xadiidkan sanadkiisu waa saxiix ama waa sanad waa xasan ee marka si dahabi iyo culummada ka dhacda xaafid ibnu xajar iyo culummo badan ay yidhaahdaan laakiin matnigaa nakara ku jirta ama shuuuga ku jira markaas ay yidhaahdaan taas way dhacdaa soo maaha marka laakiin haddii uu idlaaqo nin culumaha lagu kalsoon yahay naqdina uusan ka tabagelin uusan dhihin xadiidkan dacfiga ku jirgo sanadkiisu haba ansaxee aqbal culummo markuu xidhan laakiin hadalka ibnu salaax hadduu uga jeedo ninka laga aqbalayo nin markuu xadiidkan waa saxiixu sanad ama waa saxiixulisna ama xasuusna markuu leeyahay ka wado in macnaa xadiidkuna uu saxiix yahay oo matnigiina markaas sixo u xukumaya haddii lagu yaqaano istilaaxiisa isagaa markaas waa laga aqbalaya laakiin nin kala farqiyo oo lagu yaqaano xadiidkan markuu saxiix inuu yihahdo xadiidkan waa saxiix markuu sanadka uu saxiix yahay laakiin xoogaa wax kale ku jiraana oo ama nakaaro ama shuduud ama cillo ay ku jirtana ku gaabsada saxiixul isnaad ama xasanul isnaad kaas markaas inuu matniga oo saxiix ama xasia lagama qaadan ee ninka laga qaadanayo waxa weeye waa nin maaragtay lagu kalsoon yahay oo macnaha hadduu yidhaahdo sanadkan waa saxiixi ama xadiid maaragtay waa xasan hadduu yidhaahdo ka wada oo la og yahay inuu ka wada xadiidku inuu saxiixa oo hadduu cilo sheegi lahaa uu lahaan lahaa oo shuudo ama cilo qaadixa ku jirta bayaani lahaa laakiin walba waa laga qaadan maayo ninka istilaaxkiisaa la fiirina saasaa raajixul xaafidna xajar kitaabkiisa nukadka saas leeya waqbalhu aqbal oo matnigii iska aqbal waa goorma in adlaqahu hadduu idlaaqo sixatu lisnaadkii ama sixatu xusnu lisnaadkii man yactamad qof lagu kalsoonya walam yucaqibhu oona la cirbisiinin bidacfin daciifnimo xadiidkii oosan la cirbisiin taqad lagu naqdinaayo lana ogyahay isilaaxiisu inuu yahay mar hadduu xadiidkii waa ay yihahdo saxiixu lisnaad ama xasanu lisnaad ouna ka aamuso macnaha inuu ka wado xadiidkiina inuu saxiix yahay haddii u isilaaxiisu uu yahay markaas waa la ictimaadinaya laakiin badanaa hadduu kala geeyo haddii uu yihahdo xadiidkan waa saxiix ama waa xasan oo saxa ka wado saxiixu lisnaad iyo xasankan hadduu yihaahdana ou maaragtay uun sanadka bis ou ictibaarinayo markaas lama aqbalayo marka hadalkiisa sidii hore ayaa lagu soconaya inay maarad ka hooseyso markaasuu wuxuu yidhi isagoo maaragtay hadalkiisii sii wado ayuu wuxuu yidhi wasushkila alxusnu maca asixati fii matnin fa in lafdin yurid faqul sifi wastushkila waxaa ishkaal la geliyey oo mushkil shay aan la fahmi karin lagu tilmaamay alxusna idlaaqu lxusni xadiidkii in xasan ahaan loo soo maca sixati saxiixnimana la dabageliyo oo fii matnin hal xadiid matnigiis in la yihahdo waa xasanu saxiix halkaasa badanaa tarmiidi ka dhaca istilaaxaas waxaa la hataa ah ku jira ee fa in lafdan xusniga hadduu u jeedo fa in yurid lafdan hadduu lafdi u jeedo faqul waxaad tiradaa sif waxaad ku sifaysaa bihi maanta ma arkaysaa bilxusniga addaciifaba ku sifay ama mawduucaba hadduu luqahaan uga jeedo macnaa lafdigiisaa macaano tarkiib iyo tarhiib iyo waxyaalo macaana ku jiro maaragtay rajaadiisaa badan iyo waxaa samaluuqadiisaa wanaagsan iyo haddaad luuq ahaan uga jeedoon istilaaxaadan uga jeedin marka ku sifay xataa daciifka maca almawduuca ku sifey walaa qaa'ila bihi qof ahlulxadiid oo taas dhahaya xadiis mawduuca ama daciifa ah oo xasan taasna badana oo mawduuca ku dhahayo ma jiro ictiraafkaasna waxaa keenay ibnu daqiiq ilxij ayaa keenay oo yurida hadduu u jeedo midi maa yakhtalifu sanadu sanadkiis wuxuu iskhilaafo oo macnaa duruq lagu wariyo iyadana waxaa lagu bishiyey fa kayfa yakuun fa kayfa sidee buu noqonaya in wasifa haddii lagu sifay xasan iyo saaxibnimadaas fardun xadiid oo maaragtay hal dariiq kusoo arooray see la yeela marka tirmidi badana waxau isticmaal hada xadiidun xasanu saxiix ayu waxaa la yihi tirmidi maxaa uga jeedaa xasanu saxiix ma garan laba ibnu salaaxa wuxuu yihi marka waxaa dhici karta lafdiga inuu uga jeedo markaa lafdi hadduu uga jeedo oo luq ahaan wey ishkaal mala saas markuu yiri ishkaal male mdaqidcida wuxuu yihi ishkaal waa leey oo haddii maaragta luq ahaan looga jeedo waxaa noqonaya xadiiska daciifka ah iyo mawduuci in xasan la yidhaaho taasina walaa qaa-ila bi wax dhahayo lama ah waa in la caddeeyo maxaa looga jeeda hadduuse uga jeedo ou yirid uu uga jeedo maa yakhtalifu sanadu sanadkiis wuxuu iskhilaafo oo macnaa duruq kala duwan ku yimaado ee axaadiis badan oo hal dariiq ku timido wuxuu leeyahay xadiidun xasanun saxiix fa kayfa sidee buu noqonaya inuu sifa yani sixat اxadiiثi wa xusni xasanu صaxiix in lagu sifeeyo ma garata fardo eh, xadiid oo fardi oo hal isnaad wata ay noqonee hadalkaas marka culummadii waa oo wareegay ninba marka meelow ku dhuftay ninba eesh meelow ku dhuftay eh, qaar waxay yidhaahdeen ta'kiidow uga jeedaa xadiid xasan sax takiid isaga jeeda ma dar marka jawaabihii laga jawaabay waxaa ugu fiicnaa ninka la yiraahdo ibnu daqiiqulciid abilfatxi waa kunyadiis isagana waxaa la yihahdaa maxamed ibnu cali ibnu wahb ibnu daqiiqulciid iyo taqiyudiin ayuu aada ugu magac dheeriya ninkaa waxuu dhi todoba boqol iyo labadii waa raggii sheekhulislaam ibnu taymiya iyo maaragtay xaafid almizi iyo bay isusoo raggaas baa isu soo gaaday ninkaas asagoo ka hor dhinto todoba boqol iyo labadii u dhintay laakiin raggaas unutime oo kale todoba boqol iyo sideed iyo labaatankii uu dhintay waa uu ka weynaa isaga wax badan uu ka weynaa waa nin caalima ah ayuu ahaa oo faqiir fiqhiga xadiidka istinbaadka iyo usuusha wax ku gaaraaba aysan jirin aada iyo aada baxar u ahaa <coughs> marka hore maalik buu ahaa kabacdina shaafi uu noqday reer qaahiro iyo reer masribo masro deganaa marka kutub badan oo leeyahay kitaabkan waxaa ugu mashtuur hadda cumdatul axkaamka oo sarxkaam axkaam cajaa'ibka culummada dhan ay ka waraabaan maca sikaari xajmihi kitaab kaloo maaragtay alilmaam fi axaadiis alaxkaam waa leeyahay sharaxna waa uu leeyahay laakiin sharxii ma kaamil noqon marna waxaa maqli jiray maaragtay qoladan axnaafta ayaa icdaam ku sameeyo de ninkan xudajkiisa cajaa-ib ba sheikhulislaam wuxuu dhaha kitaabka haddii la heli ama u dhammaan lahaaba kitaab u noqona muslimiinta oo dhan ba kitaab ay ka wada caba ninka aqoontiisa marka kitaab kaloo aliqtiraax fi mustalax ilxadiidna waa leeyahay toddoba boqol iyo labadii oday waxaan lagu tiriyaa qarnigii toddobaad mujadidkeedii inuu ahaa sida maaragtay eh, wasa eh, maarata markuu tirinayo mujadidiinta xadiidka in allaha yabcadu yaad ulumma calaa kulli ra'si miat man yujadidu laha amra diiniha marka waa kuwa yidhaahda qarnigii maanta ma arkaysaa koowaad markoo dhammaad cumar bin cabdilcaziiz qarniga labaadna imaam shaafici ayaa lagu tiriyaa ilaa way soo wadaan marka qarniga saabica markuu suu dirra wuxuu leeyahay wasaabicu araaqi ila almaraaqi ibnu daqiiqi alciidi biitifaaq yani qarnigii sacdadku waxaa weeye araaqi almaraaqi ninkii cilmiga meel sare ka gaaday ibnu daqiiq ilciid ah biitifaaq marka ninkaana culimmada aada n isagoo saasaana haddana zuhdi badan iyo warac badan buu ahaa aada iyo aada cibaado badan waana nin aada iyo aada u fiiran dheer wey haddee kutubtiisa aad akrisid waad yaabaysaa marka culimmadana way ka waraabaano hadaladiisa xaafid ibn xajar fatxiga aada uga buuxiyaa marka axulbaariga aada uga buuxaan aada uga soo nin walbo culmaana waa kasoo soo alfaadiisa xoogaa adadag oo maaragtay de waa nin usuuli ah marka kol alfaadiisa lasoo aroriyo iyo kol macnaha hadalkiisa inta xoogaa la jalciyo lasoo aroriyaba ninka waa nin aada iyo aada u khatar ah. nacam marka ninkaasi wuxuu yihi abilfatxi waxaa usugnaaday waa kunyihiisa abulfatxi laqabkiisuna waa taqiyudiin ibnu daqiilciid ayuu mashhuur ku yahay filikt cali bnu eh, maxamed bnu cali bn wahbna waa la yihaaha waliabilfatxi waxaa u sugnaaday fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraaxa musalax xadiida oo dahabina kitaabkiisa almuuqid uu kusoo gaabiyey ina infiraada alxusni xasannimadu hadday keli noqoto isilaaxi waa markii istilaaxeed haddii la yidhaha xadiidkan waa xasan waa istilaaxi caadiga ahaa oo waxa weeye la yaqaano oo ama xasan lidaati ha ahaado ama xasan esh ligayri ha ahaado macnaa waa kii istilaaxigaa xasankii la yaqaano tacriifkiisa aan soo marnay oo haddou xasan ladaatihina uu yahay in labdiga wax yar shuruud saxiix uga bedelan yahay inuu labdigiisa uu khafiif ou yahay ma magaras ibnu xajar uu ku tacriif hadduu xasan ligayrina uu yahay riwaayad mastuur ama dacfi yar uu ku jirto ee marka riwaayaad kale ama riwaayad kale ay xoojiso marka martabat xasan likeyr ay soo geyso marka xadiiska haddii lagu gaabiyo waa xasan waa istilaax caadiga sababtoo ishkaalka waxaa keena marka leeyahay xadiidun xasanu saxiix ina culummadu xasan xadiidkii marka lagu sifeeyo uhbita lahu lqusuur inuu martabadii saxiix ka gaaban yahaa loo loo loo loo maaragtay loo sugo saxiix markii la yirana uhbita lahu lkabaar see xadiidkii marna qusuur loogu xugmi karaa marna kamaal loogu xugmi karaa arrintu wou kala saaray wuxuu yidhi xasan oo keliya marka la yidhaahdo waa xadiidka xasankaa bis oo caadiga ama xasan lidaat ama xasan istilaaxiga caadiga muxadidiinta muxadisiinta mid luqawiya iyo midna ma aadaayo laakiin markii xasanun saxiix oo la yiraahdo wa in yakun marka saxa ma garata wain yakun haddii uu yahay xadiidkii marka mid martabatu saxiixi gaaray haddii uu yahay xadiidkii ah. fain yakun xadiidkii haddii uu yahay saxa mid ansaxay haddii uu yahay oo martabatu saxiix ee gaaray ma garan fa laysa yaltabis markaa iltibaas ma laha oo waa maxay kullu saxiixin xasanun laa yancakis ma cagsoomayo xadiid kastaoo saxiixa dee xasanimona waa soo maray ilaa waa maxay ruwaada maxay ka sinan yihiin maalan xasanka iyo saxiixa itisaalu sanad cadaalat raawi labdiga cadam shuud walcilm soo ma saxiixu muxuu dheer yahay taamu dabd soo maha marka waxa weeye shaygan haddii martabatulqud nin hadda fuusto qaadi kara matanagu qaadi waayo ya xadiidka marka haddii uu xasan saxiix uu gaaray dee xasan waaba soo dhaafay waaba yahay waana ka badan yahay marka taas iyada dhib ma oo ishkaal malo laho haddii waa xasan la yihahdana waa istilaaxi xasanu saxiix haddii la yihaahdana de xadiidkii waa dhaafay xasanka intuu sii dardarow saxiix gaaray soo maha marka xadiid kastoo saxiixa xasannimo waayahay waana dhaafsiisan yahay laakiin cagsi maahanoo xasan markuu yahay saxiix ma gaari karo kulli xadiid kastoo xasan oo keliya ku gooban saxiix ma gaari karo laakiin xadiidkii saxiixa ahaa isagoo xasannimo intuu soo dhaafo saxiix soo gaaro marka waa taasuu leeyahy oo macnaha waxaa weeye ruwaadda iyo maaragtay labdigooda waa heer heer waa marka labdiga ninkii caaliga aha ninkii gaara kii oo dhexdhexaadka maqbuulkana waa loo suga iyo ka badan waa waa midaa ah hadda le ninkii maaragtay labaatan kiila qaba toban kiilo ma qaadi wey ninkii juuni qaada istintaal ma qaadi wey marka diidka haddii xasan soo soo gaa saxiix uu soo gaaray martabadii xasanka intuu soo dhaafo soo jiir standarkii laba ayuu yimi standarkii sare ayuu yimi ilaa wax kastoo imtiyaaska sare markay tegeen kan hoose waa inay soo maraan soo maha oo halkaas kor ay ka aadaan marka xaafid bna xajar marka taasaa ugu fiican dhaa ishkaal mala walidaalika axaadiidta oo xasanu saxiix badana uu leeyahay waa axaadiista badanaa saxeenkaba ku taala axaadiista ama saxeenka isku waafaqeen ama maanta ma arkaysa ama muslim gooni u weri ama bukhaari u weri axaadiidta ugu qimada sareyso waxuu dhahaa xasanu saxiix oo yidhaahda badana saas u badi ee xaafidkuna waa ishaaraa maaragtay yarbax fiyana mar waa arkay oo yii isilaaxaas in marka tirmidi xadiid walbaba uu takriijiyo marka adi waxaa iisoo baxda lo axaadiida xasan saxiix uu leeyahay inay badanaa ay tahay axaadiis saxiix ku yaalla xaafidkana nukadka markaas xogaba ishaaray muujinay marka xaafidku wuxuu leeyahay eh, hadalka inu inuu lciid ayaa ugu muhiimsan oo ugu dhow hadalkiisa ayaa ugu dhow inkastoo isaga nuqbaa mid uu ku doorto wuxuu yihi waa la kala eegaaho hadduu xadiidku laba isnaad leeyahay waxaa looga jeedaa huwa xasanun bictibaari sanad wa saxiixun bictibaari isnaadin hadduu hal sanad uu leeyahana waxaa laga yaabaa sanadkaas qolo markay ictibaariyaan inay xadiidkaas xasan uxukumaan qolona sixuka marka waa xadiidun xasanun bictibaari qowmin wa saxiixun bictibaari qowmin laakiin markii loo fiirsado hadalka ibnu daqiiqilcida ayaa ugu xoog badan oo ayna noqoto axaadiidta saa leeyahay xasan use u leeyahy axaadiidta marka qimada oo ama saxeynku ay wariyaan maaragtay muttafaqun calayhiga ah mase maaragtay muslim ou la goono ama bukhaari ula goono adi axaadiidta kale xasan saxiix uu leeyahay marka hadalka ibnu daqiiqilcido wuxuu ka wadaa xadiid kastoo saxiix gaaray martabadii xasanka durduro kusoo maray waa uba usugan laakiin xasan haddii lagu gaabiyo waa xasanka isdilaaxiga saxiix ma soo haweysana meeshiisu fadhina isaga ma garan laakiin saxiix hadduu soo gaaro xasanna waa uu soo dhaafay hadalkaas yaa ugu fiican abilfatxi waxaa usugnaaday sugnaaday ibnu daqilcid fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraaxa in infiraada alxusni xasanimada la gooni noqoshadiisa oo xaasanimo hadduu xadiidkii uu ku gaabnaado oo xasan keliya la yidhaahdo lu isilaaxa waa isilaaxii caadiga ahaa oo xadiidun xasan aan niriyo ama xasan ligayri ha ahaado ama xasan lidaati ha ahaadee meeshiisa un ku gaabi wa in yakun haddii uu yasaxa xadiidkii mid saxa ah oo saxnimo gaarana falaysa amru yaltabis iltibaas ma laho oo xasanun sixadida iltibaas ma laha oo waa maxay fa kullu saxiixin xasan waayo oo wuxuu leeyahay shayga hadduu darajadii sare uu gaaray ma garatay darajadii la hoosana inuu gaaray maaragtay min baabi owla nacam wa awraduu maa saxa min afraadii xaysu ishtaradnaa gayra maa isnaadi nin la yidhaahdo asaguna ibnu sayidinaas oon tarjadii soo marnay ayaa ibnu daqiiq alcudow wuxuu kusoo arooriyey ictiraaq iyo bush waxaa la yidhi haddii aan saan idhaahno wa awraduu waxay soo kusoo arooriyeen oo lagu bushiyey maa saxa wixii ansaxo min afraadin oo xadiis fardi keliyaho sanad keliya lagu wariyey ayay maaragtay kusoo bushiyeen xaysu tarajdaa markii aan shardhin kayra maa isnaad isnaa wax ka badanoo markii hore xasanka aan soo tacriifinayna maxaan ihi termidi xasanka uu tacriif waa midka xasan likayri ah ee waay haye hadduu yihaahdo xasanun saxiix waxaan ku xambaari lahayn midkii laba isnaad leh oo sanad saxiixa iyo sanad maaragta daciifa leh haddii uu yihi marka haye wuxuu yihi marka wa awraduu waxay soo arooriyeen mudaqalic lagu soo arooriyey ibnu sayidinaasaa soo arooriyey maa saxa wixii ansaxay oo xadiis saxiixoo min afraadi laakiin hal sanad ku yimi xagoona ka imaana xaysu sanadan waxaan shardhinay markii tacriifka xasanka cinda termadiy aan waxaan shardinay inuu hayra maa isnaadin inuu maaragtay sanad wax ka badan uu ku yimaado duruq isxoogeysa oo dhan saasuu ku bishay ee hadda see la yeelaa xadiidkii maaragtay dhowr sanad ku yimaada aan baranay sanad xasana waa dhihi karnaa sanadna waa saxiix ee midkii hal sanad ku yimaaday see u dhahana waxaa looga jawaabay waxaa la yihi tirmidi isagu markuu xasanka uu shardinayo uu dhahayay tacriifinayo asagoo xasan ligayrihu tacriifinayo wagayra ma isnaa laakiin xasan lidaatihi ma tacriifin waa la iska yaqaan asaga dhibkiisu waa yarya soo maaha marka marka ictiraafkii uu leeyahay maa jaa min gayri isnaad xasan ligayrihu ka waday tana waa xasan lidaatihi marka meeshii wax dhibaba maaragtay ma yaallo oo wax ictiraadaba maanta ma arkaysaa oo lagu soo bushi kara ma laha layidhi sababtoo markuu tirmid uu dhahayay xadiidka xasanka afkiisa wax hayra maa isnaad ka jira waxa weeye waa markuu uu xasan likayri ou yahay amaa middan aada ku bushinaysa waa xasan lidaati nab tirmidina uma tacarudin markaas oo istilaaxa caamkaah oo la yaqaano oo waa maxay in maaragtay raa ruwaadiisa mid kamida ah inuu labdi yar ku jiro taasuu u daayo maaragtay waa shay iska macruufu ahaa marka eh, laguma ictiraabi karo oo nab tarbid wax u bambaxa waxay ahayd tacriifka xasan ligayri ama xasan lidaati agtiisa mushkil maba lahanba waa raawidii oo marka haddii marka la yihaahdo eh, xadiidun xasanun saxiix eh, aan dhahno kii asaaniid badankiina waa ku dabaqmaya oo sanadna xasan oo yahay sanadna uu saxiixi ama xasan lidaatu iskaalmaysto saxiix gaaro kii kaleo fardiga ahaana waa ku dabaqmaa haddou rutbadii culya uu gaaro saxada sida xadiid inama alacmaalu biniyaat hadduu xataa uu fardi yahay haddana waxa waaye rutbadii dunyada aheedoo xasankaana wuu gaaro wuu soo dhaafay marka ishkaalkii halkaasaa marka looga baxay wawraduu maa saxa min afraadi waawraduu waxay kusoo arooriyeen tirmida hadalkan ibnu daqiiqilxiid maaragtay tawfiiqiis maa saxa wixii ansaxo min afraadina oo sanad keligiis ku yimid sanad fardee ku yimid seena loo soo arooriyey xaydu ishtaradnaa waxaan soo shardinay haddii tarmid aan isilaaxiisa qaadano xasanku inuu yahay hayra maas ay maa warada hayra maa isnaadi isnaad wax ka badan wixii kusoo aroora ayaan kusoo tacriifinay marka waxaa la yidhi markaas tirmidi wuxuu sharxaayey xasan ligayrihi sharxaayey amaa xasan ligayr bidaatih eh, asaga baabkiisa maba uusan gelino marka waa shay la iska yaqaano marka saa darteed warka ibnu daqiiciid marka wuxuu noqonayaa saxuu noqonaya alqismu thaaliu aldaciifu waayo qeybkii saddexaad waxbay waa daciif ama aldaciifu fahuwa maa lam yubluqii martabata alxusni wainbastun buqii fafaaqidun sharda qabuulin qismu wahnayni qismun gayruhu wadammu siwaahumaa fathaalithun wahaakada wacud lishardin gayri mabduin mabduwin fadaa qismun siwaahumaa huma zid gayra aladii qadabtahu huma calaa daa faxtudii wacadahu lbiskiyu fi ma awcaa litiscati waarbaciina nawca baabkan haalidka waa baabkii daciifka marka hore wuu kuu tacriifay wuxuu yihi ama daciifu daciifku fahuwa isagu maa lam yabluq waa wixii aan maanta ma arkaysa aan gaarin daciifka martabat alxusni darajadii xasanka wixii aan gaarin intaas u gaabsay ma dhihi waa wixii martabatu saxiix aan gaarin sababto waa maxay martabatu اlxusn hadduu gaari waayo min baabi ulaa martabatu saxiix inuusa gaarooyo marka hadalka culimmadana waa muxarar waay soo maa marka daciifku waa uu saas wey dacfigana muxuu ka yimaadaa waa shuruudii sixada iyo shuruudii xasanka oo wax laga waayo ama hal laga waayo ama labo laga waayo ama saddex laga waayo ama afar laga waayo halkaasuu ka dhalanaya dacfi muxuu ka dhashaa shuruudii xasanka shuruuddii saxiixa ama xasankii wada shuruudda saxiixa maxay ahaayeen shan soo ma aha tisaalu sana iyo cadlu raawi dabduhu cadamu shudu cadamu lcilmi xasan lidaatiha iyadu waa shuruud sax laakiin hafa dabd xasan ligayrihi shuruuddiisa maxau ahaa waa shuruuddaas ay ku darsantay wujuud lcaahid wax kaba in la helo ila xadiidka hadduu dacfigiisa oo muxtamal yahay oo soo dhow yahay nin mastuur xaalaa ku jiray riwaayad kaloo hela caabud ah caabudkaas asaga soo xoogaysa haddii marka riwaayad daciifa ah ay soo aroorto caabudna oo waayo meeshii maxaa ka baxay xasan hayriya soo maa marka shuruudaa wixii waaya baa maxay noqonayaan laba kamid ama hal mid midoo wey karaa ama laba labo ama saddex saddexoo wey karaa waxaa dhici karta raawigi inuusan laabid ahayn caadilna ahayn sanadkii uu munqadic ou yahay soo munkar ou yaho shuduud ilaa munkar waa shuduud oo daciifa waay boqol cilo isku dhex darsataa dhici karta marka wuxuu yidhi ama daciifu daciifkii fahuwa maa lam yabluq waa wixii aan gaarin martabat alxusni martabadii xasanimada wixii aan gaarin waay nacam wa in bastum buqi haddii la rabo in lasii faahfaahiyo fafaaqidun kii waaye sharda qabuulin shardigii qabuulka qismun waaye wathnayni laba kii waayana qismun hayruhu waaye wadamuu waxay u dumeen siwaahumaa labadooda waxaan ahayn oo saddex wixii waaye fa haalihun waa qayb saddexaad wahaakadaa sidaa ku socoda meeshaan ibnu salaax ayuu markuu daciifka qaybinayay ayuu marka aqsaam badan ayuu maanta ma arkaysa uu ka soo saaray aqsaamtaasna waxay ka baxaysaa aqsaamtaasna waxay ka baxaysaa aqsaamtaasna waxay ka baxaysaa hadba shuruudha la waayo haddii hal shardi la waayo haddii laba la waayo saddex haddii la waayo qaybay noqonaysaa bal mihaal haddii aan soo qaadano intaana kitaabka dhex gelin horta baabkan waa baab dhib badan wax faa'iidaana ma laha laakiin bis waxaa la rabaa inaad maanta ma arkaysa aada fahamto waxaa weeye shuruuda oo sixada markii aan ku darna caadudu sanadka awalan dersigan horta waa dersi dhib badan faa-iidadiisuna waa yartay dhan culamada sida xaafid ibn xajar waxaa kaaga filneed keliya in lagu waxeeyo dacfiga wuxuu ka dhalanayaa waxa shardi oo shardigii sixada ama xusniga waayo ma garan hal haddii waayo magacu yeelana laba inuu waayaa dhici karto saddex inuu waayo afar inuu waayo oo asbaab badan oo dacfiga iskugu kulma haddaan wax yar kasoo qalan wixii kuu tirtirinaya warqadan haddaad u fiirsataan shuruuda oo sixada itisaalu sanad cadaala dabdi cadamu shuduud cadamu lcila iyo wujuud lcaam waa xadiidka xasan ligayrihi halkaas imaanaysa okay lixdaasaanba ka dhignay tan xasan ligayrihi maarata ay ku eh, tacalluqda shantaas waa shardi saxiixa iyo xasan bidaatihi loo shardinayay xasan likayriha isaguna muxuu meesha ku imaan kara oo uga bixi kara lacabka caadud waa inuu helo wax xoogaa xoojiyo marka lixdaas midka ugu hore itisaalu sanad haddii la waayo oo sanadka inqidaaca ku dhaco anwaacda munqadica waa badin mursala kamid oo waa markii taabiciga qaal sula taabiciga iyo saxaabigii wixii udhaxeeyay iyo waxaasay xadfan jiitaa maxaa ku xiga munqadicii dhexda halka maqan yahay mucdalkii laba ay maqan yihin haddii cadaaladii la waayo qofka da faasiq inuu noqdo daciif noqdo iyo qofka majhuul inuu noqdo ba la aqooninba ilaa faasiq waa la yaqaanaa fisqigiisa halkan maxaa ka baxay meeshaan saddexaa ka baxday mursal iyo munqadic iyo mucdal waxay ka baxeen itisaali sanad markii la waayo markii cadaala la waayey majhuul iyo daciif iyo majhuulaa ka baxay labdigii markii la waayey cadamu labdiga ka baxay hadhow magacyaalka la waas lakiin cadamu labdiga kaa kaafiyo cadamu shuduud maxaa ka baxay haddii shuduud la helo wujuudu shuduud cadamu lcilla maxaa wujuudu lcilla wujuud lcaalidaheed maxaa ka baxay haddii la waayo cadam lcaalida ka baxay halkaa marka sagaalaa nooga soo baxday marka sagaal saddex tasaalum sanadii kasoo baxday itisaal safaqdu itisaal sanadii kasoo baxday cadaaladii markii la waayey majhuul iyo daciifa kasoo baxay meeqa waayo shan ma tahay dabdigii haddii la waaye cadamu dabdiga kasoo baxay lix ma tahay ciladii shuduudkii in la waayey aheyd haddii la helo wujuudu shuduud somaan toddoba wujuud lcila iyo cadam lcaadil sagaal ma tahay faaqid shardi intaa sagaal noocaa kasoo baxaysa faaqidu shardi sagaal nooc ayaa kasoo baxaysa waxaan rabnaa faaqidu ithnayni see lagu hela faaqidu ithnayni see lagu hela labo maaragtay cilo oo shardi oo saxaakay ka dhunta waxaa samayn kartaa saddexdan oo itisaalus ee cadam itisaal ka timid oo mursal ilmunqadica ka lixdan kalaa ku dhufanaysa labada kasoo baxday cadam lcadaala iyo cadamu dabdi oo ah majhuul iyo daciif laba ma tahay cadamu dabdi saddex wujuud shuduud afar wujuud lcilla shan cadam lcaadi lix lix waxaa ku dhufataa saddex meeqo sideed iyo toban dariiqo waa saas waa ku heli kartaa waxaa kaloo heli kartaa u mursalkaana qaadana kuwaan dhaha u dumaysa mursal iyo munqadic meeqo waa mursalkaa soo wada marsinaysa halkaa qabso mursal iyo munqadic mursal iyo mucdar mursal iyo majhuul mursal iyo daciif mursal iyo cadam dabdi mursal iyo wujuud shuduud mursal iyo wujuud alcilla mursal iyo cadam lcaadi meeqaa kaaga soo baxay sideedaa kaaga soo baxaysa asaga waxaa ku dhufataa labadan iyo lixdan kale ku dhuf sideedaa kaaga soo baxay haddana waxaa qaadana m waxaa qaadanaysaa mursalku waa ka dhamaatay soo ma mursalkii haa munqadicaa qaadanaysa kan awalaa iskula dhufatay mogta xagga umuu noqonaysay munqadic iyo mucdal munqadic iyo majhuul munqadic iyo daciif munqadic iyo cadam labdi kuwa toddobaa kaaga soo baxay sidla midowkii kale ka yaraanay haddana mucdalaa qaadanaysaa muclal iyo majhuul muclal iyo daciif muclal iyo cadam dabdi muclal iyo wujuud shuduud iyo eh, muclal wujuud اlcila muclal iyo cadam lcaalim lixaa ka soo baxayso soo maa eh, ha ha lixaa ka soo baxayso kan qaado haddana majhuul kan ku dhufo ma garata kuwad waxaa kaaga soo baxaysa shan kan waxaa kaaga soo baxaysa markaa ku dhufatid lix eh, afar a kaaga soo baxayso afartaa ku dhif kan saddex kan labo kan hal waxay isku noqonayaan lix iyo maanta ma arkaysaa soddon ay isku noqonayaan haddaad rabtid marka saddex waaye labadaana isku qabanaysa mursal iyo munqadic mucmal ku dhufo marka saddexay waaye mursal waay waa munqadic waa mucmal isku dhuf halaa kaaga soo baxayo mursal iyo munqadic weli wado majhuul ku dhuf haddana daciif ku dhuf cadamu dacif ku dhuf kii aada soo dhamaysa muu noqonaysa hadhow waxaad qaadanaysaa munqadic iyo mucdala hadhow qaadanayso hadhow kan saasaas ugu dhufanaysa waxaa kaaga soo baxaayo afar iyo siddeetana kaaga soo baxaayo hadhow haddana afar haddaa qaadatid boqol iyo lix labaatana kaaga soo baxaayo marka adiga jadwalkan haddii korka laga sheego mar uma roono marka hore waxaa weye hal wixii waaye sagaalaa kasoo soo baxay sagaal qaybo laba wixii waaye likhtisaar sideed tobanaa kasoo baxaysa saddexdan oo mursal iyo munqad iyo mucdal ayaad lixdii kale ku dhufanaysa saddex li hadii lagu sideed toban soo maaha okay lbasdigana waxaa weeye soddon iyo lix waxaa weeye kan marka intaana ku wada dhufatid saa ka bilaab sideed kanna wuxuu kuu keenaa toddoba sideed toban isku dar shan iyo toban kan wuxuu midaa mid kaloo lix ka yaryahay ilaa kii hore maku noqonayso kanna muxuu kuu keenaa lix kan muxuu kuu keenaa shan kan muxuu kuu keenaa afar kan muxuu kuu keenaa saddex kan muxuu kuu keenaa labo kan muxuu kuu keenaa hal soddon iyo lix maga marka culimadu waxay dhahan waa un tacba faa-iide male de waxaan diidaynaa waa darsiye in laga tago maahane in laga tago aan diidayna maahane wax hadda faa-iidaa marka ma laha badan wuxuu yihi marka ama daciifu daciifka fa huwa isagu maa lam yabluq waxaan gaarin martabata alxusni ayaan gaarin waayo wa in bastulbuqi haddii marka la rabo in la fidiyo fa faaqidu shardi macnaha waxa weye lacfiga sidiisa muxuu ku yimaadaa waxa waaye shuruudii oo sixada oo xusnigaa la waayay okay shuruuddii sixada iyo xusniga markii maca alxasan lugayri maxay noqotay lixay noqotay shantii saxiixa ayaa xasanka iyo wujuud ulcaalid oo xasan ligayrihi ka soo baxayso ma garan lixay noqotay lixdaas markii la waayo sagaalaa ka soo baxayso cadamu litisaal saddexuu noo dhalay waxaa noo dhalay munqadic iyo mursal ma garata iyo mucdal noo dhalay cadamulcadaalan labay noo dhashay maxay dhashay aldaciif walmajhuulay noo dhashay haye cadamu dabdi halow noo dhalay kasoo qaad adabdiga cadamka dii lawaaye cadamu dabdiga ka dhashay haye waxaa la cadam shuudaa la rabay maxuu noo dhalay wujuudu shuuda cadam lcila radha maxay noo dhashay wujuud lcilla wujuud lcaadida lawaayo caadi hadii la waayo maxay dhashay cadam lcaadid sagaalkaas haddaa rabti laba inuu waayo laba dariiqaad leedahay dariiqo waxay ku noqonay sideed iyo toban waa maxay saddexdaas hore oo cadam itisaalka ka dhalatay lixdan dambe ku dhu meeqay noqotay sideed iyo toban haddaa rabti inaad basdhisana mursalka waxa dhan soo wada marsi haddana munqadaca soo marso mursalka waxadha markaa soo marso sideedaa kaaga soo baxa munqadaca kusoo wada larbi todoba mucdalka kusoo wada larbi mid walbaa yani kan kale u geed maxaa kaaga soo baxaya mid walba mid kale ku heli macnaa kulamaan lixaa kaaga soo baxaysa haddana daciif qaado inta ka dambeysa ilaa intii hore walaa ku dhufatay mogda dib ma u laabanaysa mid walba meeshii hore uu ku joogay mida ka dambaysaa aad ka laabanaysa soo maaha majhuulkii maxaa kaga soo baxay afar cadamu shuduud saddex cadamu lcilla labo ma garat may haa lcilla hala kaaga soo baxay ilaa waxaa lagu darbinaa maarata ha cadamushuduud waxaa kaaga soo baxay sax mid walba adiga midka dambe hadhow lix iyo labaat soddon iyo lix ay isku noqonaa hadhow haddaad rabtid qayb saddex weysay waxaa sameyne eh, mursal iyo mucdal kuwa kaleo dhan ku wada dhuf soo wada mar haddana mursal iyo munqadic soo wada mar haddana mucdal iyo jahliyo iswata kuwii ka dambeeya kusii dhufo wahaakada saas kusii wad marka dambe arbaca wa tamaaniin afar haddaa wadatid sidoo kalea ku dhufanaysaa boqol iyo lix iyo labaatana kuu soo baxaysa wahaakada adintu marka hore waa inaad sadgaraysato faaqidu shardi maxaa kaaga soo baxaayo sagaala kaaga soo baxaayo wixii fa keliya markii uu waayo maxaa kaaga soo baxay sagaal qaybooda kaaga soo baxay laba haddii la waayo calaa dariiqati اlikhtisaar maxaa kaaga soo baxay sidii tmar calaa dariiqati lbastina soddon iyo lxa kaaga soo baxay wahaakada matniga marka aan waxaysanno kutubta sharaxda kole waa dhigaa laakiin waa ku wareereysaan inaa hadda un dusha ka qabataan ajirkoon ama daciifu daciifkii famaa lam yabluq waxaan gaadhin martabata alxusni aan gaadhin wainbastun buuqiya haddii la rabo fafaaqidun sarda qabuulin qismu waay maxaa nooga soo baxay sagaalaa nooga soo baxay soo maha wathnayni qismun hayruhu waay kaasna maxaa nooga soo baxay calaa dariiqati lbasdina liyo soddon calaa dariiqati likhtisaarna sideedi soon wadamuu waxay u dumeen siwaahumaa midaan ayagooda labadooda midaan ahayn oo fataalithun ah ayay u duumeen wahaakadaa saas u wad markaad tarinayso wacud u laabo lishardin shardi hayra mabduu'in aan lagu bilaabin oo markii hore markaan tirinayna mursalaa marka hore ka bilaabin mursal markaa ka bilaawdo soo maaha mursal waa dhige maxaa ka bilaabee muqadic haddana mucdal kii aad ku bilaabata maana kii ka dambeey ayaad ku bilaabanaysaa wacud ulaabo lishardin hayra mabduu'in fadaa qismun siwaahaa waaye iyadii kale ha oo mar kale haddana dib ugu laabo waa isugu lamaanay uma zid kayra aladii qadamtahu midkaad hormarisay midaan ahayn ku dar uma calaa daa markaas waxtudii ku dayo oo marka hore halhalaa dhisayso maa marka hore halhalaa dhisaysay marka dambena laba cilo wax waaye marka dambe saddex wax ayaa dhisaysay dariiqadaas ku soco oo hmm. wuxuu yidhi wacud u laabo sharaxu halkan kugu sheegaya sharaxan waxaa ugu roon oo marka ah, wacud ah, sax mm. wacud ee irjic u laabo lishardin gayra mabdu-in shardi aan lagu bilaan bihi awalan magarat fadaa qismun siwaaha wey oo aqsaamtii kale ka duwan uma zid calayhi faaqida shardin ku dar oo mid kaloo shardi kala waayo kayra aladii kaasoo qadamtahu marka hore aada hormariso aada dhammaystay si ayna usoo noqon uma calaa daa yacni sidaan faxtadii ku sargooso qaabkan macnaha isbuur uu ku leeyay wacadahu lbustiyu busti wuxuu maanta ma arkaysa uu ka tiriyey fii maa owca wuxuu weyleeyey markuu aqsaamtan asuu isku darbiyey litiscatin wa arbaciina nowcan ayuu maaragtay ka tiriyey oo macnaha waxa weeye qolo walba qaabay u tiriyaan qolo waxay ku leeyihiin intaasaa kasoo baxayso qolo walba intaas kasoo baxayso oo xataa shuraaxda markay tirinayaan qaabkooda waa kala duwan yihiin oo nin walba qaab ayuu u tirinaya laakiin sida xaafid ibnu xajar uu yiri waa wax maanta ma arkaysaa dhib keliyaho faa-iidana aan lahayn wacadahu lbustiyu wuxuu ka tiri fii ma owca la arbaciina nooca laakiin xaafid wuxuu dhaha meeshuu busti ku sheegay ma ana arkin nacam marka kollay qaabo isaguna u tiriyey culimmadana qolo walba qaab bay marka ay u tiriyaan waana qaab dhib badan waayo marka almuhim haddii hadda oo la fahmaa oo wax laga fahmana hadda fahamkiisu wax badan oo aada u badan ma faa'iideynaayo haddii hadda la fahmi weeyana wax hadda qofka uu ka dhibaa lama arko laakiin muhiim waxaa la rabaa inaad ogaato oo faa-iidiisa waxaa weeye dacfiga wuxuu ka dhalanayaa faqdu shuruudi sixa in lagu faqdigiyaa wuxuu noqonaa in meeshii hal maaragtay shardi la waayo oo shay yani xadiidkaas ama ama laba shardiyo la waayo ay ku kulanto ama saddex ama afar ama shan ay maanta ma ay ku kulanto taas ubaa maxalu shaahidka u yahay haye aan ku darna ku darnaa qaybtanka kan waxbaa isku dhiminina haddaad fahamtaan alxamdulillah haddaadna fahmina waxbaa isku dhiminina almarfuucu wasami marfuucan mudaafan lilnabiy washtarada alkhadiibu rafca saaxibi waman yuqaabilhu bidi lirsaali faqad canaa bidaka da itisaali wuxuu yihi sheikhu almarfuucu marfuuci waaye wasami marfuucan waxaad ku magacowda mudaafan lilnebiy nabiga wax loo adoofiyey shaygaasi xadiiskaas mutasil ha ahaado munqadic ha ahaado saxaabi ha u tiiriyo qaal rasuullah ha yiraahdo taabici ha u tiiriyo walow bukhaari ha u tiiriyo oo mucallaq ha ahaado wax rasuulka loo tiriy gebigood marfuucaa la yihahdo laakiin washtarada alkhadiibu khadiiba wuxuu shardiyay rafca saaxibi saaxibka u koryeer wixii saxaabiga u yihahdo rasuulillah ayaa marfuuc la yihahdo laakiin waa laga raajaxsan yahay xaafid ibnu xajarna wuxuu yihi hadalkan khadiib aqlabi ba uga jeedo sida qaalibka xadiis yaa rafciyo qaala rasuulillah saxaabi marka qaalibu uga jeeday maahane islaax ugama jeedo hay waman yuqaabilhu qofkii ka horgeeya bidil irsaal oo isticmaala didka yani xadiidka mursalka ah faqad canaa bidaaka wuxuu uga jeeda tasaali itisaal uga jeedo qofaa wuxuu yidhi haadaa xadiid arsalahu fulaan ma garan warafacahu fulan oo leey arsala fulan warafacahu fulan muxuu uga jeedaa markaas haddii arsalahu fulan la yihaahdo waa marfuuc haddii xadiiska mursal hadii qaara samey waa marfuuc wuxuu uga jeedaa arsalahu fulan markuu leeyahay xadiidka mursal ku wari inqidaaca ku jira ilaa mursal inqidaaca ku jira moog warafacahu fulan markuu leeyahna waa mutasil oo kaga jeeda taas maxaa looga jeedaa waxaa jira istilaax caam aho culimmada ka dhaxaysa iyo istilaax culimooyin gooni isticmaalaa ama marka afcaasha la isticmaala iyo waxaas la isticmaalaa hadhow intaad maaragtay meel aada ku aragtid arsalahu maalan maaragtay shucba maratay warafacahu sufyaan intaad meel ku aragtid qof dhahayo inaada dhihin xadiidkan waxaa loola jeedaa marfuucnimada waxau marfuucii aadan u qaadan caadiga ah, ee halkan macnaa mutasila looga jeeda marka irsaal laga horgeey mid looga dhigo macnaha maxaa looga jeedaa itisaal looga jeeda macnaha xadiidkan sanadkiis waa xadiyo mursal maahano saxaabigiisii yaa la sheegay waay tacaaligii saabiciyu sii maro waa haddii lacala cilad ay ahayd irsaal ee isagoo marfuuca dariiq saxiix uu ku yimid ciladii waa ka baxday oo xadiidkii wuxuu noqday marfuuc oo mutasila ayuu noqonay saas camal aan huba marka marfuucan iyo mawquufka iyo maqduuca isdilaaxaadkaas ayaga sida xaafid bn xajar uu yihaahdo waxaa laga eegaa xadiidka ilaa man udiifa iley markii loo eego bictibaari man udiifa ilaa hada alqowl qowlkan markii loo adleefiyey cidda loo adleefiyey yaa waay haddii rasuulka loo aneefiyey marfuuca lnabi ilaa hadal yaa ugu qiyo badan bacda kalaam illah kalaamka nabiga warkaasaa marfuuca l kii saxaabadana maxaa la yihi mawquuf kii taabiciintana maqduuca l marka waa istilaax waxaana laga eegayaa min xayu ictibaar min xayu man usnid maaragtay qowlkan iyo xadiidkan yaa loo tiiriyey fain usnida ila rasuuli sal اllau alيه wasalam fahuwa marfuuc wain usnida ila saxaabi oo mawquuf inuusan ila taabi fahuwa maqduuc waay intaana ama saxiixna waa noqon karaan daciifna waa noqon karaan xasanna way noqon karaan macnaa aqsaamtan xadiiska isagoo mawquufa ayuu maala xadiis ahara cumar lagu waqfiyey qad yasix ilaa cumar waqad laa yasix waqad yakuunu xasan xadiidka nabiga loo rafciyey qad yasix waqad laa yasix taabici baa hadal maqduuca loo adeefiyey xasan albasri ama saciid musayin qad yahbut waqad laa yahbut marka anwaacdii saddexa marna maka ka baxayso oo iyaga waxaa weeye macaanidan sixada waxba iyaga kama tarayaan marfuucnimadan iyo mawquufnimadan ee sixadii shuruudii kale ayaa loo shardiyaa laakiin saddexaas markaan ka hadlayna waxaa weeye waxaan ka hadlaynaa biictibaari man usnida ila alxadiid xadiidka ayaa loo tiibiyey ayaan ka hadlaynaa marka marfuuca wix nabiga loo tiibiyey tanaana mashhuura marka ama khadiib shardigiis waxaan dhahnay waa shardi qaalib ou ka wadaaho ilaan badiyo goraale markii xadiis la sheegayo saxaabi inta la sheega waxay qaala qaala rasul sal alay slam samicta rasuul sl nabiga sal alay wasalam qaal marka macnaha waa arrin aqlabiho ka wadaa maahane haddaan saxaabi qaal rasuullah ay dhihin marfuuc la dhihi maayo kama wado saas hadduu hadalkiisa uu fiiriyey saasuu sax uu leeyahay xaafid wasami waxaad ku magacaawdaa marfuucan xadiid marfuucda mudaafa linabiyi sal allau alayh wasalam nabiga wixii loo adeefiyey washtarada alkhadiibu wuxuu shardiya rafca saaxibi inuu saaxib ou ku yiro qof saaxibu yihi qaal rasuullah kaasa ma ku celin karaa laakiin xaafidka maxaanan wuxuu ka wadaa arrintaa wax aqlabi oo sida qaalib oo ka wada tanna marka waa istilaax khaasa tan waa istilaax caamka oo laisla wada yaqaano oo kutubta mustalaxa waxaa jira istilaax caam iyo culammadu isticmaalaya mid khaas marka waa lagugu baraarujinaa oo si hadhow markaad kutubta aada akhrisanayso aadan khalad u gelin meelo badan oo saas oo noogu imaanaysa oo istiraax khaas waa lagugu baraarujinaya waman yuqaabilhu qofkii ka horgeeya bidil irsaali oo did uga dhiga macnaa mursalnimadan xadiidkii mursalka ahaa oo sanadkiisa maaragtay oo oo xiriirka oo ka go-naa faqad canaa bidaaka markuu irsaal uu ka horgeeya wuxuu uga jeedaa dadtisaali mid xiriira oo marsan wuxuu ku leeyahay arsalahu fulaanun ma garatay wa rafacahu fulaan saasuu ku leeyahay fulaan ayaa maanta ma arkaysaa irsaaliyey fulaano baa rafciyey rafcintaa marka wuxuu uga jeedaa bimacna almawsuul hebelna xadiid waa irsaaliyo ee taabicigii wixii ka dambeeya hadduu saxaabi yahay iyo haddii wax kaloo taabiciin la jiraan waa maqan yahay gadaashiyo xadiidka uu ka maarata qaawan yahay Eh, haddii la yihahdo rafaco fulana wuu waxariyo macnaa saxaabigii iyo taabicigii wixii ka dambeeyey oo saxaabiga ama taabiciin kale haddii ay jirtana waa la sheego xadiidkii sanadka waa la xariiriyey nacam hmm. marka haddaad wasli uga sheed waa inaad qaydid waayo eh, rafacu fulan wa fulan saasay leedahay hmm. ka an yaquula fi xadiidi rafacu fulan wa fulan marka rafaaca fulan yani ow sanam fulan waay sanadku waaa intaada mafhuumsa ma halka haddaan ku duujin haye bari insha